acaamna waa macuumkii wixii la cunayey alacima ay maa yaxilu minha wamaa yaxrum ayaa loola jeedaa wixii la cunayey maxaa xalaal ah maxaa se xaaraana waxaana halkan lagaga hadlayaa yani alxalaalu fii nafsihi wlxaraamu fii nafsihi ila wax waliba marka aanad adigu lahayne cid kale leedahay xaaraan buu kaa noqonaya markaad soomantahay raashinkii caadigahabaa xaaraan kaa noqonaya laakiin linafsihi ma ahe ama waxa weeyaan unde lizamaanin ama maaragtay likownihi milka alghayr wahaakada laakiin lidaatihi sidiis iskii xaaraan uma aha halkan waxaa lagaga hadlayaa maxaa iskii xaaraan ah iyo maxaa xalaal ah waxa bani aadamku uu cuno waxaa loo qaybiyaa laba qaybood wax xayawaan ka soo jeeda iyo waxaan xayawaan ka soo jeedi oo de inta badan nabaad iyo wax markaa dhulka ka baxay noqonaay labadaasu weeyaan bani aadamku waxa uu quutaa ee uu cunaa iyo de wax iyaga laga sii sameeyey xayawaanka ayaa markaa lagu horreysiyaayoo inta badan laga waramaa maxaa yeelay isaga ayay muxaramaadkiisu tiro leeyihiin ama nabaadka intiisa xaaraantaa daabit uunbaa loo sheegaa way dhan tahay laakiin xayawaanka intiisa banaanna waa la tiriya intiisa xaaraanta ahna waa la tiriya wixii la garan waaye in aan halkaa lagu sheeginna qaacidooyin baa laga bixiya saa daraadeed isagaa markaa la horreysiinaya xayawaankii ama noolihii wuxuu u wax biyo uun ku dhex nool iyo wax aan biyaha kuba nooleyne beriga ku nool iyo wax labadaba ku noolaada oo barmaai la yidhaahdo wixii biyaha ku nool beriba eh, baxri baa la odhanaya wixii beriga uun ku noolna berri baa la yidhaahda wixii labadaba ka dhexeeyana barmaai baa la yidhaahda intaba musanifku raximah llahu tacaala waxyaalo ku tacaluqa ayuu noo sheegi doonaa beriguu ku bilaabay wixii markaa xagga badda wixii aan xagga beriga ku nool ayuu ku bilaabi doonaa waxaa beriga ku nooli wuxuu u qeybsamayaa iyo waxaan shimbir ahayn wixii aan shimbiraha ahayna wuxuu u wax bani aadamku uu dhaqdo oo la nool oo dabjoog bay malaha soomaalidu tidhaahdaaye ah iyo wax dibadgaleenahoo duurjooga oo la yidhaahdo mutawaxish ama mustawxish kan kalena waxaa mustanis musanifku haddaba wuxuu ku bilaabay kii mustaniska ahaa ee dadka la noolaaye dabjoogta ahaa waxaa loo qaybinayaa qeyb xalaala iyo qeyb xaaraana wuxuu hi wayukalu waxaa la cunayaa min dawaabi insi dawaabtii ama daabadihii iyo noolihii bani aadamka la noolaa ee dabjoogta ahaa waxaa laga cunayaa alibilu geeli waalbaqaru iyo lodii waalghanamu iyo arigii waalkhaylu iyo fardihii walaa yukalu se cuni maayo alkalbu ayigii waalkhinsiiru iyo doofaarkii waalbaqlu baqashii iyo waalximaaru dameerkii wasi wasinawr iyo bisadi xayawaankaa aan shimbiraha intay dadku ka dhaqdaan waa inta lo iyo geel iyo ari waa la dhaqdaa fardana waa la dhaqdaa ayguna dee dadku la joogaado waa kaa dadka maaragtay u khidmaynaya doofaarkana gaaladii way dhaqataayo sidii xoolaha caadigaa ah loo dhaqanayay ayay dee u dhaqdaanoo isaguna iyagii wuu la joogaa baqashii waa saasoo kaleo waa la dhaqdaa dameerkiina waa la dhaqdaa bisadiina de waa taa dadka iska joogta iyado haddii la dhaqday haddaan la dhaqin wata dadka iyado isaga imanaysa la joogeysa intaasaa markaa insi alxayawaan alinsi wixii markaa insiga la nooli waa intaa intii sheekhu wuxuu ku yidhi afarta hore waa xalaal shantan dambana xaaraan wey afarta hore dee waa xalaalo waa bahiimatul ancaamkiio ilaahay baaba sheegay inuu inagu arsaaqo inaynu gowracno oo hadyi aynu ka dhigno ayaaba de qur iyo inoogu sugan waxaa saddexda hore ee geel iyo lood iyo iyo ariga ah waa bahiimatul ancaamkiio qur-aankii ayaaba inoogu jirtaa uxilat lakum bahiimat lancaam farduhuna nabiga calayhi salaatu wasalaam waktigiisiibaa la cunay manuu diidin bal saxiixeynka waxaa ku sugan adina rasul l slam fi luxuumi اlkhayl nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu fasaxay fardaha hilbahoodii idan hilbihii farduhu xalaalo waxaa xaaraana aygiiyo doofaarkii doofaarku waa mansuus caleyhi qur-aankaa sheegay xurimat calaykum اlmaytatu wاddamu wa laxmu اlkhinziir hilibkii doofaarka waa laydinka xarimo xaaraan wey aygiina iyadana waxaa isagana ay culammadu leeda waa najis khabaa'iftana waa laynaga xarimo wayuxarimu calayhim alkhabaa'is waa ka ilaahay subxaanah wa tacaala yidhi marka aygii dee nusuustii sheegaysay inuu nijaas yahay iyo nusuustii sheegaysay yuxarimu calayhim alkhabaa'is intaaba waynuu cuskanaynaa sidoo kale dee duur naabka ama maarata waxyaalaha micida ku ugaarhsada siday noo soo socoto waa la xarimi doo baqashii dameerka aynu ka horreysiina dameerkiibaa xaaraanaho dee waxaa saxiixeynka ku sugan axaadiistii tusinaysay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yowma khaybar uu dadkii markaa uu ka nahiyey xadiis anas radia allahu tacaala canhu fi saxiixeyn lama kaana yowmu khaybara amara rasuulu اlahi salى اllahu alayh wala w slam aba alxata fanaada in allaha warasuulahu yanhayaanikum can luxuumi اlxumri fainaha rijsu abu alxa waa kii nabigu calayhi salaatu wasalaam diray ee dadka la hadal yidhi maalintii khaybar sida anas uu leeyay markaasuu wuxuu ku dhawaaqaya ilah iyo rasuulkiisu hilbaha dameeraha way idinka xarimeen fainaha rijsu nijaaswi jaastu inay xaaraan tahayna xadiidku daliil wuu noqonay jaabir ibn cabdillahi sidoo kale dee naha rasul l slam can luxuumi alxumuri alahliya isaguna bukhaariyo muslim baa ka warinay baqashii iyaduna waa xaaraano waxay xaaraan noqonaysaa qaacidadii baaba waxay tahay ida ijtamaca alxalaalu walxaraamu hulliba alxaraam xalaal iyo xaaraani hadday kulmaan xaaraantaa xoogaysato oo intii xaaraan la cuni lahaa iyadii xalaashii waa la iskaga wada tagaa marka baqashii waxaa iska dhalay de ka kasoo kala jeedaa fardayo dameeray kasoo kala jeedaa labadaa asaloo midna xalaasha midna xaaraanta yahay bay kasoo kala jeedaa waa laga tegayaa mar haddii ay xaaraantii asal ku leedahay xadiidka aynu sheegayne jaabirna riwaayaadka qaarkood oo aan laakiin saxiixaanka ku jirin ayaaba nahyigoodu ku jiraayo nahaana rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam can ilbigaali walxamiir walam yanhana can ilkhayl nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu noo diiday dameerihii iyo fardihii waxaan jeeda dameerihii iyo baqashi baqalihii fardihii laakiin noomuu diidin marka iyaduna warkeedu halkaa ayuu saaray asinawr waa bisadii iyaduna nahyi waa ku soo arooray nabigu alayhi salaatu wasalaam inuu diiday nahaa can akli lhir imaamu tirmidi iyo abu daauud iyobaa warinaya nahaa rasul sl an akli lhiri wa akli amaniha xadii jaabir sidoo kale waxay soo hoos gelaysaa bisadu waxyaalaha micida ku ugaarsada iyaguna waa la diidayo waynu arki doonaa xadiiskeed wuxuu ihi musanifku wayukalu waxaa la cuni hadaba min xayawaani lwaxshi halkaa waxaad kaga baxaysaa insigii waxshigii baynu u gudbaynaa duurjoogtii wayukalu waxaa laga cunaa buu ku yihi min xayawaani اlwaxshi wixii duurjoogta ahaa min dawaabi lwaxshi dhe sida maaragtay nusakhdu ay tahay wayukalu waxaa laga cunayaa min dawaabi lwaxshi duurjoogta daabadaheedii xayawaankii ku noolaa albaqaru lo dibadeedii waalximaaru waa dabeer dibadeedkii waadabyu deeradii waadabcu waraabihii wathaclabu thaclabkii waalarnabu bakaylihii waalyarbuucu tigtii waalqunfud xidigtii waalwabru bawne ayaa isagana magaciisa laygu sheegay iyo baalkaa ibnu la yidhaa wadabu iyo kaa dabiga la yidhaa wa sinawrulbari faqad qiila inahu yukalu wa qiila laa yukalu ayib xayawaankii duurjoogta ahaa maxaa la ugaarsan karaayo xalaala wuxuu inoo sheegay albaqar lwaxsh ama baqar lwaxsh waa lo dibadeeda carabtu waxay u taqaanaa biciidka baqarulwaxsh wa almaha almahana waa la yidhaahdaa baqarulwaxshina waa la yidhaahdaa waxa weeyaan inagu dee lodibadeedo dhan wax kalay noqonaysaa biciidka miyayn loodibadeed unaqaano loodibadeedka waxayn uqaanaa bahashan waaweynee libaaxa iska celise meelaha iyadoo dagaalamaysa la arko waynu aragnay kuwaasi ha laakiin tan lo dibadeeda carruurta ay baqarulwaxshi leedahay waa biciidka a dameer dibadeedku isagu waa dameer farowgiio isaga waa la garanaya adami waa deeradii waxaa soo gelaysa garanuugti waxaa soo gelaysa cawshii waxaasoo dhami iyaga dabi ama utahay hazaalna waa inta yar inta yartahayna waa hazaal markay weynaatana waa dabi xataa markaa eh, sakaaradii waxay uun iska noqonaysaa halkan unbay kislaantaasoo yaryar unbay noqonaysa halkan unbay la gruub noqonaysa adabuc waxa weeye waraabihii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey asaydun huwa dabcii baa la weydiiyo dabcu ama waraabuhu ma ugaarbaa deetna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu oo weliba wuxuu ka xukumay saynu ku soo arkaynay jazaau saydkii wuxuu ka xukumay nebigu calayhi salaatu wasalaam kabsh ama wan qofkii muxrimka ahaa haddii uu dilo waraabaha inuu bixinayo fidye uu bixinayo weliba wan uu bixinayo marka waraabihii halkaa ayuu gelayaa imaam shaafici raximah llahu tacaala wuxuu lahaa intii aan garaadaystay weligeyba iyadoo safiya marwe dhexdeeda waraabaha lagu iibinayo iyo bahalkaa aclabka la idhaa oo halkaa maaratay oo laska qalanayo ayuun baan u garaadaysa cid diidaysayna may jirin waraabahaasi makan aynu naqaanbaa mise waa ku kale waraabo aan kan ahayn maan arag anu oo carabi sheegaysa iyo cajabi sheegaysa toona dabuc waxay carabtu utaqaanaa bahalkaa inugula waraabaha nidha kaa unba iyaguna dabc yidhahdaan ee lugta yar leh markaa saa u dhutiya waxba markaa in la isku daaliye in la raadiyo lahahdo dabcu kan maahe malaha waa wax kale oo taasi de xaqiiqa ma laha amaa aclab aclabkiina waa xalaal buu ma aclab aclab waa maxay aclab inagu waxaynu ku turjumi jirnay dacawada laakiin halkaa war baa ku sugan shaafici aclabku waa xalaal buu yidhi aclabkaasi haddaba ma baashan bahashaanu nidhaahnaba meeshan saddex xayawaan ama afar xayawaanoo kala roonroon baa jira kalbiga ama ayiga iyo thaclabka iyo baha la yidhaahdo ibnu awa iyo dibi afartaas buu isku egyihiin kalbigu waa aygiyo waynu garanayna thaclabku isaguna waxay yidhaahdaan in yar buu ka wenya dibiguna eh, mxuu ahaa ibnu aawuhuna aclabku in yarka weynyahay ibiguna ugu wada wey ib inaguyeybanu ku turjunaa ibiga yeybanu ku turjunaa aclabna daca waynu ku turjuna ibnu aawahana maba naqaan marka marka aduu la raacraaco ee la baadhee la eego bal hadda aclabkan dabeecadihiisa iyo wixii carabtu ay aclabkoodan ka sheegeen iyo waxaad dareemaysaa inaanu dacwada ahayn ee dacwadu ama ibnu aawaha ay noqonayso ama dibiga ay noqonayso maxaa yeelay saclabka ay ka sheekeeyaan waa mid digaagiiyo waxaa raadsada bahasheenan ariga ku maman iyadu digaag iyo shimbira iyo xaggaa waxba ku felayni xoolaha raadinaysa saclabka kuma sheegaan sawirada iminka gobolka lasoo soo markaad aragtana bahalkaa ibnu aawaha la leeyahay sida aynu arki doono ayaa markaa ay u badan tahay inuu yahay dacwadan wadankeena joogta saas daraaddeed odhan kari dacwadu waa xalaalo saclabkan meesha lagu sheegay xalaasha i waa dacwada ma odhan karayn alarnab isagu waa bakaylihii xalaal wey anas ibn maalik radi allahu canhu waa kii kaga sugnayd anfajnaa arnaban bimari الظahraan fasaca اlqowmu falagabuu faadraktuha waahadtuha faataytu biha aba طalxa fadabaxaha wabacaa ilى rasuuli اllahi salى اla alay slam biwarikiha wafakidayha faqabilah bakaylaanu kicinay buu yihi anagoo maru dahraan meesha laydhaa marayna markaasuu deetana naga baxsaday waa la daba yaacay waa la daalay aniga ayaa laakiin daba dhigtay wili waa soo qabtay anas marka haddee nin dhalinyaro waayo wuu soo qabtay bakayli abu alxaanu la imid buu markaasuu bireeyey nebigana calayhi salaatu wasalaam sintii buu diray iyo labadii bowli nebigu wuu aqbalay buu yihi calayhi salaatu wasalaam bukhaari iyo muslim baa warinay waxaa iyaduna xalaal ah alqunfud alyarbuuc yarbuuc waa tig bay yidhahdaan soomaalidu bahal yaroo inta jirkuunbaabuda iska yarleegay lakin daba yaroo dheer buu leeyahay oo cadoo xagga u dambaysana sayn kule tig bay yidhahdaan soomaalidu may dabagaaluhu u ka yardooya waa sinjaab isagu waan ogahay sawirada inaad halkan kala socotaan asinjaab baa la inta badan bakaylaha waxaan ujeedaa dabagaalaha yarbuucani waa tigt qofkii markaa doonaya de halkan uu ka eegayaa gogolkana waad ka eegan karaysa alqunfud waxa weeye xidig bay dhahaan soomaalidu ba hal yaroo qodxale caanaqubtu inta badan taweyna dhidada dhidada markay weyn tahay alqunfud alkabiir ama duldulna waa la dhahdaa af carabiga weyn isaga duldul baa la yidhahda laakiin qunfudku waa ku yar tan iyadu laakiin qodxaha dhaadheere leebabka aleh ah iyada duldul baa la lafteeda waa xalaal bay waa alqufd ilkabiirna way dhahda alwabru isaguna waa bahal yaroo ku nool buuraheennana wuu la yidhi bawne ayay iigu sheegeen culamadii aan tusay dadkii maaragtay xayawaanka yaqaanay baalkii markay arkeen waxa baalkaa bawnaa la yidhahda anigu markaa bawno garan maayo laakiin dee sawirkiisi waydan arki qofkii hore u yaqaanayna halkaasuu ka garan ha kaas weeyaan isaguna oo o kaas isaguna markaa wabrigaas isaguna xalaal wey wabnu cirsin ibnu cirs jamciisuna waa banaatu cirsie waa xayawaan yar oo luga iyo afar lugaba gaagaaban bule laakiin saasuu u dheeriy saasuu yar fidsan yahay inta badan bog cad iyo dul markaa cawlaana ayuu leeyahay ibnu cirsi baa la yidhaahdaa isaguna kolley xaggeenan inaan u joogin bay u badan tahay waayo dadkii xayawaanaadka aqoonta u markii sawirkan arkeen cid magaciisa sheegta maan arag wadabu kaasina isaguna waxa weeyaan dabi baa la yidhaahdo dadkeennii hore masalugalayday ku sheegi jireen laakiin masalugalay maaha masalugalayga alwaral baa la yidhaahdaa alwaral waana sun iyaduyo xalaal maaha E, kan dabi baa laydha way ka yar tahay mulacii waaweynaabuu waxoogaa ka yar wenya ama uu caashabari sii yar weynaatay caashabaridu iyada xubayn bay yidhahdaanoo iyada lafteedu waa xalaal bay leeyihin laakiin eh, <laughs> kani wuu ka yar wenya masalugelaydana ma leega caashabaridana waxoogaa buu ka yar wenya daba adagna wuu leey markaa kaasina dee nabiga aleyhi salaatu wasalaam baaba hortiisa lagu cunay isagu marka mase lugalaydu dee luga dhaadheer dhulka way dul socotaa iyadu ma dul cararto kani laakiin wuu amaaranaya oo dee beerku dhulka ku haya iyadu laakiin de de waa laga markaa laakin waa iska sida cashabadadu amaarato kale ayuu uamaaranaya wa sinawrulbari kan sinawrulbariga isaga khilaaf baa ku jira bu i sinawrulbari waa bisa dibadeedii wax kale maahe ila sinawr bisadii bay ahayd laakiin de bisadu waa laba oo midna dadka la noosha midna dad iyo waxaa isma arki karaan waa bahal dibadaha iskaga nooloo dibadgaleena bisadaa dibadgaleenka ah ee iyadu dadkaba aan ogolayn dadkana u imanin ayaa sinawrulbari la yhahda iyadu ma xalaal baa mise xalaal maaha wuxuu hi faqad qiila waxaa la yidhi inahu yukalu waa la cunaa wa qiila waxaa kale oo la yidhi laa yukalu lama cuno lama cunadaana saxa maxaa yeelay waa u de tii insiga ahayd baa inaan cunayno taasina kasii daran oo waa bahaluun iyaduna de ugaarsada qurubkana cuna baa la yidhi xayawaankuna hadduu qurubka cuno saynu arki doonno xaaraan wey wuxuu uhi walaa yukalu lama cuno maa tastakbisuhu lcarabu waa qaacidu carabi waxay qurun u aragtay xayawaanka ay ka maaragtay eh, naftoodu diidday ka jir jirdiideen ee ay qurun qurun u arkeen xalaal ma noqdo waa maxay waxaas waa min alxasharaati xaggii markaa xasharaadka cayayaankii ama maarata waxyaalihii xamaaratada iyo wixii lamidka ahaa xayawaankii yaryaraa kalxayati ah, sida maskii abeesadii waalcaqrabi dabqaloocii ama aleelaalihii wlwasaq wasakadii aad garanayseen de gidaarada fuulaysay wasaama abrasa qoratadii ama baasha indhabirta maarata yar barabaraha leh inta badan baadiyaha ku nool waa un da wasakad un laakiin geedaha iyo dhirtii baadiyaha iskaga noosha dadku iyo muxuu qorata iyo waa weeyaan iyaduna saama abras baa la yidha wlkhumfusaa khumfusaagu waa inta badan waxyaalahan dahaarka yaree adag le xaarwalwaalka iyo waxaa lamidka ah iyo kuwan anteynu buuriyagoysta odhan jirnay iyo ciirlula iyo wada fuulfuul iyo wada dahaarka yaree adag dusha kuleh kuwaasaa waxaa la ysku yidhahdaa ayaa khanaafis la yidhaahda waxaasoo dhan adu xaarwalaalku si gaaraysa ah usheegdona waa jeclaankii laakiin kuwan kale ee wadayra aynu sheegayno waxaa yaryar khanaafis baa la yidhaahda midiina waa khunfusa bahalaha yaryaree noocaasiina iyaguna iyaguna wada xaaraan weeyaano dee waa khabaaifta wazumbuur xoonkii ama dadka qaarkoodna lax baa yidhaahda marka ama lax ama xoon dhaho waa bahalkaa isaguna dee duula maaratay guryaha wax ku samaysta xoon xoon wاubaab dqsigii wاljiclaan xaaloolwaaladii jamcu jucal weeyaano isaguna baalkaa dee dawada ku riixa wey wa bintu wardaan iyo baranbaradii bintu wardaan way magac qurux badan tahay laakiin waa baranbaradii weynada suuliga wey bintu wardaan baa laydha wa ximaaru dameerkaa qabaan waa waa xarkii geli jiray looxa xarka yare madowe ha xarka madowe looxa gal kaas weeyaan ximaaru qabaanna iyo wamaa ashbahaha kuwaa iyo waxa u egoo dhami ee xasharaadkaasi waa khabaa'iso xalaal ma de kolkay culamadu tan qorayeen malaha waxaa la islahaa un de way yani xayawaankun bay ka wada hadlayaan cid baa cuniba malaha laguma fikirayne waxaa o dhan ba imika niman saloolanaya yimid waa wixiiba jagaga gacanta ka siiyaa furinka barsanaya markaa waxaan waa khabaaisoo yuxilu eh, lahum اayibaat wayuxarimu calayhim اlkhabaaih waa ka ilaahi subxana wa tacala khabaaista ayuu nebigu alayhi الsalaatu wasalaam ka xarimaya ifaadka nebigay ka midta waxaanina waa wax khabaaih haddaba khabaaistii laysku waafaqi maayo dadkii waxay udhaxeeyaan mid yaqyaqsi badan oo wax walba kasoo istaagaya oo may odhanaya iyo mid wax walba cunayo wax alla wax soo celinayaaba aanu jirin qaar baad arkaysaa imika meelahan fidiyo iska soo doobay isagoo dabqaloociy oo dhool qarsajac qarsajacda ku hay oo intuu tobanaan mir soo qaatay kolba xabad dhaadhicinaya baalka suntaad aragtayna markaa khabiiska haddaba xaggee lagu xadaynaya yaa xadaynaya dadkii luqadu soo degay kusoo degtay ee ilaahay subxaana watacaala inuu doortay axaadiisu ay sheegtay in allaha stafaa kinaanata min waladi ismaaciil marka dadkii mustafaynta iyo dadkaa la doortay ay ka ahaayeen ee qur-aanku kusoo degay intooda weliba min ahlilquraaga ah kuwooda reer baadiyaha ahee aan iyagu de maaragtay waxa wey ajlaafta ah ee laga yaabo inaanu dhaqankoodu abiici ahaanin oonu hagaagsanaan kuwaana la qaadan baa layihi laakiin dadkooda iska caadiga ehe ahlulmudunkaa ee aan ahayn kuwooda markaa aynu sheegnay ajlaafta aan ahayn sidoo kale aanay xaaladaha ay dabiiciga xaaladdu tahay aanay macaluushu jirin wixii ay markaa diidaan ee aanay cunin ee carabi isku raacdo ama ay u badato inuu khabiis yahay khabiis khabiiskaasuu noqonayaayo la cuni maayo marka ma stakbasatu lcarab saasuu noqonaya wuxuu yihi wakadalika laa yu'kalu maa yataqawى binaabihi kaاlأsadi wاlfahdi wالnamiri wالdi'bi wالdubi wاlfiili wاlqirdi wالtimsaaxi wالzaraafati wالzuraafati wabni awa wakadalika laa yukalu saasoo kale lama cuno maa yataqawaa binaabihi wixii awood ku yeesha micidiis ee xooggiisu micidiisa tahay kalasadi sida libaaxi walfahdi harimacadki wanamiri shabeelki wadibi isagana wnagaa yeyga ku sheegna laakiin yeyga qof arkay anuu weli maan arag baalkaa soomaalidu yey leedahay qof yidhaahda yeyga anigu waan arkay magacun baynu haynaa a eh, kelmadan y aggeenu ka keen markaynu magaca bixinayno xayawaan dhulka joogaynu ubixinay magacan marka kelmadan yey malaha aya malaha wuu joogi jirayoo wuu dee dabargo-ay baa laga yaaba laakiin dadkeenni ataa dadkeenna waaweyn kuwan wareystay aan ku idhi bahalkaa ma aragteen maasha allah sugaad aaji xaajiga arkeen a marka dhulku joogi jiray aggan joogi jiray halkaad ku aragtay maasha allah maasha allah marka koox koox ma u socon jiray a marka waa koox sow maaha saas wey waa saas weeyaan dibiga sifadiisu waa sidaa koox koox buu u socdaa midbaa hor ordaya inta kalena way daba yaacaysa markaa sidaa xaajigu u sheegay weeyaan haddaba dibigu tarjamadiisu waa aygoo ka weyn u sawmu ahayn ka yar xoog roon saas wey aybaabaad marka hore moodeysa aggan oogadu joogi jiray wy saas weeye haddaba dibigu wadib markaa yeygaasuu noqonay wadubu dubiga dee waa xayawaankan lagu arko meelaha qabow ee barafyada iyo jooga buti unbay malaha soomaalida odhan baan u malaynaya waay walfiil waa maroodigii isagiina la cuni maayo walqird daayeerkii watimsaax iyo xaaskii wazaraafa ayuu yihi sheekhu marka intaniba de sheekhu wuxuu soo gelay maa yataqawaa inkastoo maroodigu wuxuu ku adeegsaday gacankiisa uu yahay inta badan ee isagu dee micidiisa hal maaratay foolmaro u leeyahayo kaana malaha inta badan waxba kuma e wax badan uguma fila isaga gacankaa uga xoog badan oo gacankuda isaga ku adeegta laakiin isagana san baa laga soo qaad daayeerku isagu de waa caadi hilibka wuu cunaayo dee iligiisa waa ku shaqaysa timsaaxu waa yaxaaskiiyo de isaguna micidiisa ayaa ayaa dee u huba oo wax ku qabsada wuxuu yihi sheekhu wa iyo zaraafadi zaraafadu waa geri uu sheeku markaa soo dhexgeliyay kolle hadal baa ku jira waynu sheegi doona wabnu awa ama wabni awa iyo bahalka ibnu aawaha la yidhaahdo oo aanu malaynayaanu inuu dacwadeenna yahay ha intaasi waa xaaraan buuli haddaba garanay kuwa hore libaaxa iyo harimacadka iyo shabeelka iyo yeyga iyo baasha butidaadhe daayeerka iyo yaxaaska kuwaasoo dhami dee micidooda way ku shaqaystaan ibnu aawahanna waa la mid laakiin sheekhu zaraafadiibuu meesha soo dhexgeliyey oo gerigiiya kitaabkiisa weyn ee muhadabkana wuu ku dhex sheegay oo sanoo kale ugu sheegay imaamu nawowi markuu sharaxayeyna wuxuu yidhiba waa saasoo waa xaraamun bilaa khilaaf waaba xaaraan muran la-aan laakiin imaamkii weynaaye bakawi oo musanifkana dee isku wakti ahay walow musanifku in yar ka horreeyey ayaa isaga fataawihiisa ku sheegay inay ee qadi qaadi qaadigoo sheekhiisii ahaa fataawihiisana waa laga sheegay imaamkii subkina wuu doortay bal culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa muuqata sheeku inaanu garanayn zaraafadu e maqlay u sababtoo ah markuu leey yataqawaa binaabihi wixii micida ku maaragtay ugaadhsanayay buu ku daray zaraafaduna dhirtay cuntaa iyo maaragtay cawskay cuntaae wax iyadu mici maaragtay ku adeegta oo hilib cuntaba ma ahaba sidaa daraaddeed ayay imaamka la yidhaahdo adraci iyo zarkashi iyo zarkashi isagu wuxuu yihi hadalka nawowi ee uu leeyahay xaraamun bilaa khilaaf wuu sahwiyey malaha cagsigu ujeedayo xalaalun bilaa khilaaf buu malaha ujeeday ee qalinkuunbaa xaraamun kaga dhacay ee waa xalaal muran la-aan markaa e, zaraafadu musanifka raximah llahu tacaala laguma waafaqin waxaana meesha ka cad in aanay warkeedu aanu sheekha u cadayno aanu bahashaa arag inta badanoo de africa unbaaba laga helaye xagga iyagu ay joogeen ciraaq iyo dhulkaas dee zaraafadu kamay jirin wuxuu ihi sheekhu wa yu'kalu min auyuuri intaa waxaad kaga baxaysaa wixii aan shimbiraha ahayn u kaale wa yukalu waxaa la cunayaa min auyuuri shimbirihii waxaa laga cunay annacaamatu gorayadii wadiikuwa dajaaju diigiiyo iyo dajaajkii digaagii dee diigu digaagu buu ka mid yahay sheekhu si gaarubuu usheegay laakiin dee diigu digaaggii soo gelayaayo addajaaj diiggii iyo digaagadiiba way ku wada jiraan walbau waliwaz baigu waa ceelo joogjoogti walaha iwasdana da yadana malaha waxaynu umagaa iyadana malaha de ceelo joogjoog umaynu odhanaynaa way un yar kala luqu dheer yihiin biyahana way u kala badan yihin way isku eg yihiin labadoodu laakiin tan iwasida laleeyahay ayaa yar luqun dheer inta badanna iyadu biyaha waanay gashaa banaankana way ka joogtaa inteeda badan banaankay ku qaadataaba tan laakiin baigu iyadu biyahaas iskaga dhex jirtaaba luqun yaroo gaabanna way leedahay taasi iska dhex socota walxamaam iyo xamaamkii aynu hore usoo sheegnay maa caba wahadar waa ka hor soo yii kaa biyaha mar afka la gelaya saa yar qurqurinaya haddana maarata cidana leh markaa waxaa soo gelaya xamaamkan caadigaa soo gelaya tii qoolaydii baa soo gelaysa iyo kuwa u egeeya noocaas walcusfuur shimbirkii yaraa cusfuurku waa shimbirahan yaryaree ka yaryar qoollayda ka sii yaryar ayaa casaafiir la yidhaahda xamaraha iyo kuwa lamidka xaggeen loo cunay haddii wax laga helo dadka ayaxa cunay maxamaray u daahay walcusfuur cusfuurkii shimbirkii yaraa shimbirihii yaryaraa ee xamaraha iyo wixii laale ka ahaa iyaguna xalaal wey iyo wamaa ashbahahaa buu wixii kuwaa u eg ee la nooca iyaga waa cunay walaa yu'kalu shimbiraha laga cuni maayo maa yastaadu bilmiklabi wixii ku ugaarhsada ciddi ka nasri sida gorgorkii wasaqri iyo saqrigii shimbiralaayihii gorgorku de waa kii saqrigu lakin de ka yarya waa kan shimbiraha un ku dega isagu yaryar washaahiin walbaazi walxida intanoo dhami de suquurtu bay soo gelayaano waa shimbiralaayaha noocyadoodii kala duduwanaa shaahiinku waa mid kamida ah, baasku waa labadaba way ku ugaarhsadaan yar kala duwan yihiinoo furuq baa da udhaaysa dadka dhaqdaa inaguma dhaqanee kuwan dhaqdaa way kala yaqaanaa midna shaahiin bay yidhaahdaa midna baas weliba mid waliba markaasoo dana si yar kala baxbaxaa waa u bahalaha markaa lagu ugaarhsada iyaguna shimbiralaayaha ah. ee qabanaya shimbirta ee markaa lagu ugaarhsanaya kuwaas iyaguna xaaraan weeyaanoo dee ciddidooda ayaa u micee walxidaatu dhufatadii ama yilidii dhufato yilina dad baa idhaahda iyo haadka adag iyo magacyo dhowray dadka u isticmaala taasina iyaduna dee waxa un ay ka mid tahay shimbiraha markaa xoogga lehe ciddida ku shaqaysa ku ugaarsana kuwaasina iyaguna waa xaaraano kuwan iyo baalihii micyaha ku shaqaysanayay isku xadiis baa dee sheegay oo xadiiskii nebigu calayhi salaatu wasalaam nahaa rasuulu lahi sal slm can kuli dii naabin min asibaac wa kuli dii mikhlabin min aayq muslim baa warinaya min xadiid ibni cabaas radi allahu tacaala canhuma nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday mid kasta oo micile oo dugaaga ka marka haddaa dugaago dhan mici wuu waa kaa micidiisu markaa xoogga leedahay ee ugaadhsanaya iyo kuli dii mikhlabin min aayr shimbir kasta oo mikhlable mikhlab de waa waa cidiyahan shimbirho dhan makhaalib baa la ydhahdaa ataa mid lahayn ma jirte xamaamku xataa faraha yaryare uu leeyahay makhaalib waa la ydhahdaa laakiin dimikhlab waxaa loola jeedaa kaa markaa cididiisu xoog galeed ee ku shaqaysanay ee wax ku qabsanay waa markaa la xarima xidaada iyada si gaaraabu xadiis u sheegayo qaacidadu waay qaacido odhanaysaa jira kullu maa nuhiya can qatlihi fa huwa xaraam wakulu maa mira biqatlihi fahuwa xaraam kulu maa umira biqatlihi fahuwa xaraam wa kulu maa nuhiya can qatlihi fahuwa xaraam wax kasta oo dila layna yihi waa xaaraan shantii dila la yihi maxaa ku jiray jiirkii iyo xidaadan xidaadan way ku jirta dhufatadani dila baa layna marka shayga haddii dilaba la yidhaahdo waa xaaraan xaggee xaaraannimada uga imanaysaa dee hadduu wax hagaagsan yahay gawrac oo qashabaa layna odhan lahaa iska dila laynama yidhahdeen xoolaha inaynu dilo lama ogoleen inaad ri iska disho ama aad lax iska disho ama aad diyaagad iska disho ama aad shimbir iska disho lama ogola de inaad manaaficsanayso ood cunayso nahrasu can qatli xayawaan bahaim ila liqatl ama alxayawaan ila limaakeli nabigu alayhi sala sl diiday xayawaankii loo dilo waxaan ahayn in la cuno mar markaa kan layna yihi hala dilo hala diladaa waxaynu ka fahanay inuu aanu xalaal ahayn oon markaa inoo ahayn raashin inaanu inoo ahayn wa kullu maa nuhiya can qatlihi fahuwa xaraam kan layna yihi yaan la dilin kaasi kii dila la yidhi waa kullu maa umira biqatli yaan la dilin kan isaguna waa xaaraan baa la yidhi o dee haba dilina de gawri markaad gawracayso maa dilin ee markaad qabteed gawracayso waad dilaysa marka gawricii baa dilo ah waxaana ha dilin baa hudhudkii iyo waxyaalihii ha dilina layna yidhi iyagana halkaa waxaa laga qaadanayaa baa layidhi inay iyaguna ay xaaraan yihiinoo aan la taabanaynin wuxuu yihi walaa yukalu maa yastaadu bimikhlabi kanasri wsaqri wshaahini wlbaaziy wlbaaziy ama wlbaazi ama wlbaaz intaba waa la hahda wlxidaa qaacido kale walaa maa yakulu ljiafa shimbirihii laga cuni maayo wixii qulunka cuna jiifadu waa baktiga waxyaalaha baktiga cuna ee baktiga ku nool kalghuraabi waaba sida tukihii alabqaci buudi tukihii dusha caddaa intan sare intaa yaree saroo iyo waxoogaa caddaanoo adagalo boor ah nooc kula wey wاlghuraab اlaswad اlkabiir iyo ka madow ee weyn ka weya abqaca sawirka waad arki kartaan kan abqaca ah isaga laftiisa wuu madow yahay laakiin intaa madaxiyo ilaa intaa garbaha ayaad moodaa tuwaal yaroo maaragtay in loo xelay inuu tuwaal intaa ku sito ayaad moodaa kan markaa abqaca waa un laakin tuki waa nooc kamida tukaha kan aswad kabiir waa kan meelaheena joogay saa u boodboodaya cararaya maaragta ha meelaha ka dhex qaylinaya waa alaswad ulkabiirka wa amaa guraabu zarci buu yihi tukaha beerta iyo walgudaafuka gudaafka la yidhaa faqad qiila waxaa la yidhi inahumaa yukalaani waa la cunaya wa qiila waxaa la yidhi laa yukalaani la cuni maayo eeg waxaa jira tuka khuraabuzarci ay yidhahdaan carabta malaa xaggeena moojiinu jiraan maan afka iyagu inta badan cas yahay lugaha iyo khuraabuzarci baa la yidhahda isagu ma cuno hilibba ma cunaba waa nabaadkaasu iska cunaayo cawskaa iyo waxaa iyo beeraha waaa meelaha ka baxay iyo ayuu cunaaye mid markaa cuna ma aha baktiga iyo waxyaalaha cuna maaha iyo kudaafka markaa kudaafna waa magac kale uune waa isaga laftiisu waa tukahaw markaa isaga laftiisu waa laba qaybood baa la yidhio kabiir oo dee tukii weynaayo lamida oon la cunay iyo kaa markaa hudaafka yaroo azaaqna way yidhaahdaano waa isaguna kaa yaree cunaya nabaadka ku nool laakiin de wixii iyagoo maaragtay markii eh, dhulkii ku kala duduwayen markaa meelaha qaarkoodna hudaaf baa la odhanayo de waa noocaa yaroo laga yaaba inu waxna kaga yarduwanaa kan kale qaarna quraabuzarci bay odhanayeen kuwaasi faqad qiila inahum ayuukana waa la cunaya waa la de shimbirihii riraaya kale iyaguba cunayay uu nabaadka iyo waxa dhulka ka soo baxay ayuu la yahay kaasi waana qowlka rajaxan weeyaan wa qiila laa yukraan meel la cuni maayona waa la yidhi o wixii waa tuki tukahana waa inaga in waa xaaraan marka kol hadduu magacii tuka soo gelayo sidaa haba uga duwanaadee la cuni maayo ayay culimmada qaar yidhaahdeen laakiin waxaa rajaxan de magaca ila magaca waa laga dhexaysiiyey uuna waa laba xayawaanoo kala duwan oon isku caado iyo isku dabeeco iyo isku abuur iyo isku raashin ahayn markaa khuraabu zarcigu isagu xalaalo wey qaacido kalu ku siiyo wuxuu ihi wamaa tawalada min maakuulin wagayri maakuulin laa yaxilu akluhu kasimci wagayrihi wamaa tawalada wixii ka dhasha min maakuulin xayawaan la cuno iyo waayri makuulin mid aan la cunin laa yaxilu aklu waa xaaraan qaacidadii wanagsharida ijtamac alalaal wlxaraam ulliba alxaraam baqashi baa kugu tusaalaa laakiin isagu tusaale kale ku siiyayo ka simci buu ku yidhi bahalkaa simciga la yidhaahdo iyo waayrihi kuwa lamidkaa simciga waa maxay waa bahal ay yidhahdeen waxaa iska dhalay iyo waraabe waa imika alkilaab lberiya bay yidhaahdaano meelaha youtubiyada iyo waad ku arkaysaan ay waxoogaa yar dhagadhaadheeroo barabarana leh weeyaan oo iyagoo guuta grub grubba isku raacaan iyago laftoodu iyagoo kolba markaa wax ugaadhsanayaad arkaysaayo neefkiiyo nool hadday doonaan googoosanaya sidii waraabaha oo kale marka waa dabeecaddii waraabaha waxaana waraaba ayaa waraabu ka soo jeedaa waa dalay waraabiya iyay baa iska dhalay bay labaduba laba dee bahaloo halisay ahaayeen waad ka dareemaysaa markaas siduu bahalkaasi eh, dhaqan xumadiisa iyo neefkudilayo eh, waxshinnimadiisa iyo arxandaradiisa waad fahmaysaa inuu bahalkaasi waraabaha iyo yeygaa maarata isaga lainooga sheekeeyey uu lug kuleeyahay bahalkaasi markaa simciga la yidhaah iyo waxaa la midkee hadday iska dhaleen waxaan markaa xalaal ah eh, xalaal iyo waxaan xalaal iska dhaleen xaaraan buu noqonayaa wuxuu yihi watukrahu shaatu ljallaalatu watukrahu waxaa la karaayeystaa ashaatu ljalaala laxdii qurunka cuntay ee deetana quruntay wey iyada lafteedu way nooshahay laakiin way uraysaa siday qurun iyo wax isaga cunaysay wa markaa najaasaad ah mar hadda maga kuwan magaalada soo gala ee marka qaarkood qashinkaa meelaha xashiishka wax ka cunaya ee markaa qaarkood ay cunayaan haday doonaan bay yidhahdeen cadira liyaadu billah saxarada iyo waxaas markuu neefku cuno ayaa jalaalo la yidhaahda najaasaadka neefkaa cunay ee uray waa la karaahiyeystaa ma tii taxriimka ayadoo xaaraamba mise wuu ka sokeeyaa khilaaf baa ku jira laakiin sidaa sheekh waliga maan ku soconaynaa muctamadku waxa wey waa inaanay xaaraan ahayn neefkaa qurunka cunay ee qurmay xaaraan maaha wuxuu la mid yahay in hilibkii qurmay hilib caadiyood meel dhigtay oona tallaagad ku ridin oo qurmay ayuunbuu la mid yaho de hilibka qurmay xaaraan maaha baa layihi haddaan looga baqnin caafimaadkii inta dab iyo wax lagu dilo la cuni karayo qofkoo naftiisu ay ku hagaagayso kii ku hagaagaya lagama xarimayo baa la yihi xaaraan noqon maayo wuxuu yihi fain acama ajalaalata neefkii jallaalada ahaa ee quruncunka ahaa hadii uu raashin calaf kale wax kale uu siiyo xataa fataaba laxmuha oo hilibkeedii uu wanaagsanaa urti ka tagto lam tukrah la karaahiyeysan maayo markaa neefafkii sidaa u kharibnay dee waxaad samaynaysa meshaad ka kaxaynaysaayo caws iyo calaf kale iyo hawl markaad siisa xoogaa halkaa ku jiro ilaa afartan maalmood oo axaadiista qaarkeed ku soo wuxuu noqonayaa wax markaa iska xalaala oo caadi ayb wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wa yukalu waxaa laga cuni min saydi lbaxri halkaa berigii kaga baxa badii kaalay wa yukalu waxaa laga cunayaa min saydi lbaxri ugaadhii badda asamak horta kalluunka waa la cunaya kalluunkana aynu aragnay dee qaabka sawirkiisa aynu garanayno dabada yaree dheer iyo baalasha yar iyo leh kaasi waa samak inaguna kalluun baynu dhahnaa kalluunkaa waa la cunaya walaa yu'kalu difdacu laakiin rahii la cuni maayo biyabaha ku noolaadee markaa rahii buu halkan sheegay horena timsaaxii buu inoogu soo sheegay oo yaxaaskii ah waad isku darsanaysaa labadaasoo waxaad halkaa ka qaadanaysaa wixii barmaa'iga ahaa waxaan biyaha ku noole marna ka baxa marna gala culamada shaaficiyadu ma ogola waa xaaraan bay leeyihi waana la yidhi istikbaas bay yidhahdeeno waa mustakbas nahyi baaba ku soo aroray in la dilo naha rasul sl qatla difdac in la dilo raha nebigu alayhi salaatu wasalaam wuu diiday markaa nahyigaasi iyadoo loo diidayo ayaa haddana istikbaasna ugu jiraayo waxaa kolla badda ka soo baxaya kolla ku noqonaya lama cunaya wamaa siwaahumaa wixii labadaa ka soo haray labadii kalluunkiio inuu xalaal yahay meel kuugu caddahay iyo difdic iyo rahiyo inuu xaaraan yahay kuu caddahay kalluunkii inuu xalaal yahay baa kuu cad difdiciina inuu xaaraan yahay baa kuu cad waayo xayawaanaad kaloo fara badan baa badda ku nooloon kalluunna ahayn maxay iyagu noqonayaan kuwa yaryaroo xasharaad yaryaroo badda iskaga nool baa jira kalbulbaxri baa jira farasunahri baa jira waxyaalahaasoo dhan maxaa iyaga laga yeelaya wuxuu ku yidhi kuwii barmaaiga ahaa markaad ka saarto faqad qiila waxaa la yidhi inahu yukal wax allo wixii badda ku nool een kaba soo bixin hadduu ka soo baxo sidii neef siransirqaysanoo gowracan oo kala noqonaya kaas gebigiisa waa la cunayaa waqiila waxaa la yihi mane laa yukalu la cuni maayo kalluunka wixii ka soo haray waqiila waxaa kaloo la yihi mayane maa ukila shibhuhu fi lberi ukila wixii waxa beriga ku noolee u eg la cunayey ayaa la cunayaa wamaa laa yukalu shibhuhu fi lberi kiisii u ekaay beriga joogay kaan la cunayna lam yukal shibhuhu fi lbaxri kii kaa u badda ku noolaa la cuni maayo saddex weji ee kalluunkii wixii samak man magaca samak watay ee hay iyo qaabkaa samaga kalluunka le maaratay magacaa lahaa intuu doonaba ha leegaado ha dheeraado ha gaabnaado wixii hay-addaa iyo qaabkaa leh waxaa la isku waafaqsanya in la cunayo raha iyo kuwaana iyagana lama cunayo waxaan kale ka soo haray badda ku nool ee faraha badan ee qaarkood maanta qaaligaba ay yihiin de waxyaala yareeroo laalaabanoo adigu aad ka wiswisaysaba ayaa lagu odhanayaa kiilogoodu uu ku libinlaabmayaa kalluunka kale caadiga ah. waxaa hadaba xukunkoodu muxuu noqonayaa saddex qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay waxaasoo dhan lama cunayo maxaa yeelay dee waxa weeye samak ma aha magaca samak ma wataan kol haddaanay magacii samak wadanin samakna waa kalluunkii iyagu markaa noqon maayaane acaamulbaxrigu waa samagii si tafaasiirtu de maaratay tafaasiirtu ay sheegtay asamak markaa la cuni maayo qola way qolana waxay tihi may waxaasoo dhan waa la cunaya maxaa yeelay nebigu alayhi salaatu huwa ahuur ma alxilu maytatu muu kala qaadin sidoo kale wa acaamuhu mataacan lakum baa lama kala qaadin uxila lakum saydulbaxri wa acaamuhu mataacan lakum taasna waa la waana qowlka muctamadka waxaasoo dhan la cunayo qowl kale wuxuu leeyahay mayane waxaynu eegeynaa waxaan wixii beriga uga egaa miyaa la cunay mise lama cunay khansiirulmaa baa jira doofaarkii badda waxaynu eegeynaa doofaarkii beriga miyaa la cunayy meel lama cunayn ka baddana la cuni maayo aygii beriga miyaa la cunayey meel lama cunayn ayga baddana la cuni maayo saasaynu u kala qaadaynaana qolaa laakiin sida saxdaa wixii badda ku jira aan beriga usoo baxbaxaynin waa la cunaya kuwaa beriga kolla usoo baxaya kolla noqonaya rihii waa xaaraan timsaaxii ama maaragtay yaxaaskiina waa xaaraan inta kalena muctamadku wuu raacinaya laakiin iyaga laftooda hadal baa ku jira oo bahalkan ay yidhaahdaan ku yaroo qolof yar lahoo saraan bay yidhahdaan kuwan carabtu ama saldacuunna qaar baa yidhahda oo loo soo baxo imika waa laga yaaba inaad meelaha carabo kale ku yimid ad arkeysa yar yar a kaas wey kaa kol la soo baxaya kol noqonaya iyo diinka diinbadeedka ma xalaal baa mise waa xaaraan madhabku isku khilaafsan yahay markaa imaamunawowi oo kale kitaabkiisan majmuuca wuxuu yidiba wa xalaal waa xalaal ayuu imaam nawowi majmuuca uu ku yidhi laakiin oo wuxuu leeya aلصaxiix اlmuctamadu ana jamiica ma fi اlbaxri yaxilu mayt maytu ila difta saasuu isagu yihi wayuxmalu ma dakara asxaabahu bacdu min taxriim الsulxafaati wاlxayati wالnasnaas calى gayri ma fi اlbaxr saasuu yihi laakiin aduu muctamadku wuxuu leeya wixii kula soo baxaya kula noqonaya la cuni maayo halkaa waxaanu kaga baxaynaa xayawaankii waxaynu raacinaynaa intan yaree ku saabsan nabaadkii wixii haddaba aan xayawaan ahayn ee nabaataadkii kale ah laba shardi unbaad u eegeysa waxaani ma nijaasbaa hadduu kasoo gudbo nijaas noqon waayo dhib ma leeyahay hadduu yeelan waayo waa la cunayo haddii labadaa mid laga hel la cuni maayo wuxuu wa kullu aahirin wax kastoo aahira oo laa darara fii aklihi dhib aanu ku sugnayn cunidiisa yaxilu akluhu in la cunaa xalaal weeyi ilaa jilda maa yukalu markaa eeg waa daabit guud daabidkaniyo macade xayawaankii soo geli karaae laakiin nabaadkaa inta badan loola qastaya laakiin xayawan marka uu soo gelayo istinahan uu geliye waaba xaggii xayawaanka wa kullu aahirin wax kastoo aahira maxaa baxay nijaastii la cuni maayo khamrigii la cabi maayo iyo wixii lamidka ah laa darara fii aklihi oo cunidiisu aanay dhib lahayn wixii ay dhibta lahayd sida suntii iyo wixii lamidka ahaa iyo xashiishadii iyo daahirba ha ahaatee dee xalaal noqon maayo wa kullu daahirin wax kastaoo daahira oo laa darara fii aklihi dhib aan lagu haynin cunidiisa yaxilu aklu in la cunaa xalaal weeyi ilaa jilda maa yukalu waxaad ka soo reebi uun haraga maa yukalu laxmuhu wixii la cunayey hilibkiisa haragiisii idaa maata markuu neefkaasi iska baktiyo bakti noqdo oo wadubiqa haragii la megdiyo haragii baktiga marka la megdiyo muxuu isu bedelayaa daahir buu isu bedelaya daahirkaa miyaa la cuni fainahu laa yajuusu akluhu in la cunaa ma banaana fii axadi اlqowleyni labada qowl mid ahaani siduu leeyahay wayajuusu wuu banaan yahay fi laakhari qowlka kale siduu leeyahay shaygu hadduu daahir yahay dhibna aanu lahayn waa xalaal wuxuunaad ka soo reebi buu ku yihi haraggii marka la magdiyo ee uu daahiroobo miyaa la cunayaa maadaama uu daahir noqday culamada qaar haabay yidhaahdeen waa qowl shaafici mar hadduu wii daahir noqday dee baktiga nijaasnimadan loo cuna kol haduu daahir noqday waa la cunayaa qowlna wuxuu leeyahy may magdintu waxay wax ka taraysaa un dahaaradiisii iyo ka intifaacii kale laakiin cunid inamaa xaruma min almaytati akluha waa kii nabigu alayhi salaatu wasalaam yihi markuu inaad ku intifaacdaan waa kii yihi inamaa xaruma min almaytati akluha marka inay cunadii cunidii xaaraan tahay ayaa mar walba halkaa iyada laga qaatay kaasaana muctamada inaanay aanu xalaal noqonaynin marka jilda maa yukalu buu yihi jilda maa laa yukalu wixii aan la cunayn haragiisa laftiisu de waa markii la magdiye wuu daahiroobaya wuxuu doonayaa sheekhu inu ihahdo qawleynku isaga sidiisa ayuu dee xaaraan u yahay laakiin kaa laftiisa khilaafka waa la geliyey wamaa dara akluhu wixii cunidiisu ay dhib leedahay ka summi waayrihi sida suntii iyo wiii lamidka asummi iyo asami intaba waa loo akrin karaa waa mual iyo wixii lamidka ahaaye qofka caafimaadkiisa halis gelinaya waa sigaarka culimadu imika gelinayaan culimadu imika sigaarkii iyo jaadka iyo halkaasay geliyaan inkastay qaarkood geliyaan eh, maaragtay jaadka ay agga yani inadaan maskaxdiibu dhib u keenaya sakradna ay sheegaan laakiin xaggii caafimaadka imika dararka la sheegayaa waa dararkii ama xaggii caafimaadka ama caqligii zuulinayo dee maarata waxa weyaan muuqda haddii dararkii uu muxaqaq noqdo shaygii isagana xaaraan buu noqonaya wamaa dara akluhu wixii markaa cunidiisu ay qofka dhib ku keenaysay oo caafimaadkiisii ay halis gelinaysay ama jirkiisii ama caqligiisi iyo garaadkiisii kasumi waayrihi waaba suntiy wixii lamidka ahaaye laa yaxilu akluhu in la cunaa xalaal noqon mayso walaa yaxilu ma banaano sidoo kale aklu shayin najisin wax nijaasa in la cunaa xalaal maaho dee dameerihii markii nebigu uu nahiyey waa kili fainahu rijsun war waa nijaase dameeraha ilaahay rasuulkiisu way idiin diideen waa kii markaa abu alxa radi allahu tacala an inuu ku baaqo la faray wsal allahu waslm alaa nabiyina mxamed wallahu aclam